hada kan baab taklid adkaayo yan baabey fi taxriimi sixri sixirkii xaaraamnimadiis la adkaayo lahoojiyan baabey qaala allahu tacaala ilahay may ka gooley wama kafara sulaymanu nabiy llaahi sulayman yani ma kufrin ma sixirna walaakina shayaadiina iyo kafaru sixiran yucalimuuna baraayan annaasa dadki asixra sixir baraayan kolkun kafara yelakacbiri sixirkia kafara oo kalakacbiri ini eedan adagi ye alla subxaana wataala na tusiyahay wama kafara sulayman sulayman ma kufrine sulaymaan ma sixirna walakina shayaadina shayaadiinti siye kafaruu kufriyeen sixren yucalimuuna baraayen annaasa dadka baraayen asixra baraayen kolkun sixirkaas idbarow shay yani ini gaalnimo oo kale kacabirahay alla subxaana wataala anfay lahayna sixirkaas adkaayo oo sixirkii xaaragnimadii sii adkaayahay kufri yalkacbiri wamaa kafara sulaymaano sulaymaan masixirniyalilay ma kufrina lkacbiri wa walakina shayaadiina kafaruu kufriyan asixran yucalimuna baraayan shayaadiinta annaasa dadka baraayan asixra baraayan kalku yani cilmo shaya cilmo yani shaydaan wa yucalimuna lilay shayaadiinta iyo sixir dad baraayan waan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu an nabiyi sala allahu alayhi wasalam qala nabiy ku may kagola ijtanibu kufogaada asabca almubigaati ku fogaada kufogaada ku dheerada asabca todoba kudheerada sabcadaas oo almubigaati almuhlikaati dad hilaagayan dheerada qaaluu asxaabti mereen yaa rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo wamaa huna sabcadaas may haadeen todobadaas may ayin qaala nabiy nahu may kagola ashirku bilahi ilahi weel waa wasixru sixir waay وaqtl نafsi naf dilowsha waay alati naftaas xaram alahu ilahi xarimi dilowsha ilahay xarimi lidil waay ilaa bilxaqi haglaka dil maahin waaklu riba riba amawsha waay waaklu maallyatiimi ogoonki maalshilamwa watawali jeesado waay yawma zaxfi dagaalka oo gaalada lala degaalamaw yawma alxarbi waa xarbaga maalintiis la jeesado la roor waay wakadafu lmuxsanaati gabihi doorsanaayeen almuminaati muminaadka haayeen algaafilaati hilmaansanaayeen o zanihumaati hilmaansanaayeen lagedafo matlka sheego zanilo itlera antaasa dembiyaalkuwin kumide rasul dadelaagaya ijtanibu kufogaada asabca todobadi almubigaati dadelaagayen almulikaati dadelaagayen kufogaada qaalo asaabta maren ya rasuul allahi ilaahay rasuulkiisiyo wamaa huna sabcadaas may haadeen todobadaas may haadeen qaala nabiyuna umay kagoolay ashirku bilahi kaasaan kuwin ashirku bilahi wa may lakiji wasixr wa lakiji ini eedan winyi yani carabti shaanisho may hadii wal o tiriyaayaan walaagi on markaasay tirada nko fayla iya mariisiya mis wala inkon iya mariisiya hada kalku tiradi mayla mariisi ashirku bilah maylakihiji wasixru hiji maylakihiji waqatlu nafsi alati xarama allahu ila bilxaqi taaso kalkun kulisho dada hilaagaen lankisubi hilaaga kiridaayen way cadaaba mutaysade ashirku bilahi ilahi lan sharig weel waay todobadiya rasuulka tiriyahay sala allahu alay salam wasixru sixr waay wafli sixro وaqatlu nafsi naf lidil waay alati naftaas o xarama allahu ilahi xarimay gatlaha dilowsha ilahi xaram kueli lidil yana dembiyaalka winga kumidato ila bilxaqi haglaka dilaw man kisaasa dilka dilaw ila bilxaq in xadiski kale fasraay o lanki landili lidilaw lakisaasadaw zanulmuxsanki lidilaaw lanki murtadka hay lidilaaw sadidas waaklu riba riba aamaw sheeye dembiyaalka win kumide wa dheeraadki la am korsaarki la am waaklu maalilyatiimi ogoonki maalshe amaw shee ribadi kumide watawali jeesadoya ribadiku yani dembi weyn kumide yawma zaxfi yawma alxarbi ay watawali ay alfiraaru roorow yalanajees yawma zaxfi yawma alxarbi xarbaga maalintis la rooraw oo gaalad yalaladagaalama ayla roorono dembiyal kuyin dadalagayan kumidayn wagadfu lmuxsanaati gabdihi doorsanaayeen alcafi almuminaati muminaatka haayeen dhidafowkood iya kumide dembiyal kuyin dhidafowsho yani humaata lakatura zanilo humaati sameeye kadaler hay wa algaafilaati hilmaansanaayen oo humaato dhom hilmaansanaayen anasoy gadafoshanyo dembiyaalkuimaa kumiden way oo daliilagaya mutafakun caleyh baabnahyi hada kan baabnahyi yani maclushaahid hada asi wasixru taasoy sixirkaasay adeegshay hataa shirki lilahadid baabnahyi hada kan baabnahyi reeba uyen baabay can lmusaafarati lisafraw laskureeba bilmusafi kutub quraan lisafraw laskureeba ilaa bilaad lkufaari gaalada bilaadooda lisafraw laskureeba yan baabay eme ida kifa dilobsada waguuchu waguuc lmusafi musafkaasoy dhiyowshay biaidi lcaduwi odow odowgalnyaashay kadhiyawa dilkobsada baabunaayi reeboyen baabay an lmusaafarati safaraw heshe lasku reeb bilmusaafi kutub quraan lasafaraw lasku reebiyen baabay ilaa bilaadilkufaari gaalad yani waa kay bilaadoodan dikeen lasafaraw lasku waktigi kifa loobsado waguuchu waguuc lmusafi musafkaas dhiyowshay lakuobsado biaidi lcaduwi odowgalnyaashay nikadhi lakuobsado ama kutubki quraan hadii wadan gaala lasafare erob gaaladi ganyaasho galaayo hadhowti gubaana iyonayo yani waa kay humaatini jaaskrido iyo quronkrido hadi saa samuel kaobsada malla safar safaro shiwal reebiyali kitaabki qur-aanka waan yani ibni cumar radi allahu taala canhuma qala ibni cumar may ka golay nahaa rasuul llahi reebi sala allahu alayhi wasalam an yusaafirahu an yusaafara ini la safar iyo reebi bilqur'aani qur'aan la safar ilaa ardi lcaduwi hodowki aridis safar naha rasuullahi rebi sala allahu alayه salam an yusaafara bilqur'aani qur'aan ini safar ya reebi ilaa arli lcaduwi gaaladi odowkii yani arideeda safar odowki arladiis lana safar wadan gaal lana safar kuta kitaabki qur'aanka rasuulka reebi waay mutafaqun caleyh hadi lang obsadaw ama ganyaagaskaliyaliley ama hadi laning obsadaane gaaladaas ganyaasho galaane adalay haysadaaso adina lanko gaada on lahay oo adigi barada hayto olaadi tacliima soo saas markaas usbinawta mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq waay baabu taxriimi isticmaali inaa-i deebi deeb welsha isticmaalsha aranimadiisiyan baaba wainaa ilfila baabu taxriimi isticmaali inaa-i lfila fididi welsha isticmaalkeeda aragnimadeediyan baabay fi lakli amaw isticmaala washurbi dhamaw isticmaala wadaharati wayse isticmaala wasaa'iri wujuhi listicmaali wasaa'iri anwaaci listicmaali isticmaalki noocyaalshi dhamaanteed lang isticmaala xaragnimadiis baabu taxriimi isticmaali inaa-i deebi walfila deeb welshay isticmaalshay xaragnimadiisiyan baabay wainaa ilfilati baabu tacriimi isticmaali inaa ilfilati filadi weelsha isticmaalkeeda xaaraamnimadiisi ambaabay fil akli amaw lang isticmaala wa shurbi dhamaw lang isticmaala xaaraamnimadeed walna lanka ama kor walna lanka dhama kor wadahaarati wafi dahaarati dahaar lang isticmaala xaaraamnimadeed oo biintilgshibadoona laweysi iyo walaas lang isticmaala nagawaysn lang isticmaalaan wasaa'iri wujuhi listicmaali baabu yani wasaa'iri yani wa jamiici anwaaci listicmaali وaجamiici anwaac اlisticmaali isticmaal noocyaalkii dhamaantooda xaarangnimadeed yenbaabay mi haadob isticmaal dhong ini haarameey reebi fila laka dhagad harangnimo yani isticmaalsho harameeyi an umi salamata radi alahu taala anha ana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay aladigi yashrab aladigi dhamaayo fi aniyati lfilati fila weeliyaalshe ka dhamaaw inama inkalmaane yujarjiru gorgoriye fi badnihi badni ladi ladigasoy ololidis dhatiya ka gorgoriye naara jahanama جahanam yani waa kay naarti aloolididka shangariye aladigi yashrabhu aladigi dhamaaw fi aniyati lfilati inaain lijamciyey aniya lkijami jam tafsir a fi aniyati lfilati filadi weeliyaalsheka dhamaaw inama inkalmaane yujarjiru qurquriye wa shangariyen walare min aljarjarati shangariyow yalkushani wahiya taswitu soodayow aw taradudu sawtin sood nagnaglaw shay uguca shey dhonka marki walaka dhiyaay olo ologyeray saasa lanijed inama inkal mahane yujarjir qorqoriye shanqariye fi naari jaha fi badnihi badni ladi ladigas ololadiisa kashanqariye naara jahanama jahanama naarteediya kashanqariye waay oo wala naara gala sabab naqdaaya kalkun wal hadi marba o nayo cadaabaliyoboxy adaabalinka goodiya hayo goodadaas jar ini xaaramayin weelka filad e eh, fiilanka dhama kono xaaramayin may welay diika dhamawsh adunye oo filadi weelsha diilka dhamaw yamay dadersi hadhowti naara dadersi naara gurguriya lankaasl mutafakun aleyh wafi riwaayati limuslim in aladigi yaakul huwa ladiga amaaw o yashrab huwa ladiga dhamaaw fi aniyati lfila filadi weeliyaalsha ka amayo ka dhamaaw wahebi fi aniyati dhebi dheebki weeliyaalsha ka amayo ka dhamaaw horan wed imestkkihodayla inama yujarjiro fi badnihi naara jahanam in aladiga yaakul huwa ladiga amaw hoday may layahay aladi yashrab laka kaasuga hada may lka dari yakulu ina ladigi yakulu huwa ladigi ama o yashrab huwa ladigi dhama fi aniyat lsilati hoday fi aniyat lsila leka ka wadahabi nolka dari fi aniyat lsilati fila weeliyaalshe wadahabi fi aniyati deb deeb weeliyaalshe walka dhamaayo walka amaaw inama yujarjiru gorgoriye shangariye fi badni badni ladi naara jahanama ka shangariye wa hadhowti naarta san sabab nagado doonang walaw sada sameeye ay ficilka haramte an cudayfata radi allahu taala anhu qaala cudayfa may ka golay in nabiya sala allahu alayhi wasalam naha wa rasulka reebi naauni nooreebi reebi an lxariiri xariiriya noo reebi wadibaji an dibaji xariira noo reebi washurbi ani shurbi dhamayo noo reebi fi aniyati reebi reeb weelyaalsha walaka dhama walfilati fi aniyati lfila fil weelyaalsha walaka dhamaa noo reebi waqala lmustafa sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka may ka golay huna aniyatu deheb walfila lahum lilkufaari gaalada leh fi dunya addunya kishayo le isticmaalan isticmaal ahaan an lin laa xilan halaal ahaan man leh wahiya anidintan ay lakum isin leh xilan waisticmaalan halal nagashiyo isticmaal biyanletin fi laakhirati aakhiradatiadilideer mutafaqun caleyh an cudayfata bn alyaman saaxibu siri rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam radia allahu taala anhu qaala radia allahu taala canhu abiray anhuma wili fayle radia allahu taala canhuma haw shay yamani e may kashahiiday uxuda kashahiidi saxaabi ahay haw shaydo kalku radia allahu taala canhuma wa qaala cudayfa may kagolay ina nabiya sala allahu alayhi wasalam nahaa huwa rasuulka reebi naauni noo reebi an lxariiri xariira noo reebi xariir isticmaalshe an lubsi lxariiri xariir gundudosheen oo reebi wadibaji waan lubsi dibaji xariir lay nawcun min alxariir nawcun min alxariiri lay dibajiyan xariirtaas gundushiriyan oo reebi washorbe waanay shorbe tamawan oo reebi fianiyati reebi reeb alfilati filweliya shilka dhamaan oo reebi waqaala nabiyuna umay ka golay huna aniyat lfila yani aniyat reeb alfila i walxariirba lahum lilkufaari gaaladiya leh isticmaalan aan layin addunya ka dhagde yo isticmaale wa addunyadi weelakasamaysadan isticmaalan yo le fi dunyaa layin laaxilan laakin xalaal ahaan mang leh yahay wahiya aanidintan lakum ising muslimiinta aya leh yani xilan waisticmaalan halaal nagashiyo isticmaal ahaan ang latin fi laakira wa aakira halaala singata isticmaalan waana yani halaalna singata waana yani ising isku le wa isticmaaliyo nayo halaalnimada isin isku mutafaqun aleyh wafi riwaayatin fi saxiixayn an cudayfata radi allahu taala canhu qaala cudayfa may ka golay sameertu rasuul allahi dheegi sala allahu alayh wasalam yaqulu rasuulka halka goolaa dheegi laa talbasun gundateen alxariir hariirin guduten wala dibaaja nooc min alxariir la walaa tashrabun dhanten fi aniyati dhebi walfilanka dhanten walaa taakulun anten fi sixaafiha sixaafi aniyati dheb walfila dheebki yani waa ka sixaafiha sixaafi dhebi walfila waaha aniyatinka dartom fi sixaafiha sixaafi dhebi la waay waa saxiixeen cudayfa may kuriyeen radiallahu taala canhu qaala cudayfa ninka goli samictu rasuullahi deg yagul rasuulka halka gola sala allahu alayh wasalam laa talbasu ngunduten alxariir hariir ngunduten waay wala dibaja dibaj nooc min alxariiri sun kuntute xaaram waay nahyigaasoy nahyu taxriim wa walaa tashrabun dhante nahyu taxriim la fi aniyati zeedi zeeg weeliyaalshe walfilati fila weeliyaalshenka dhante walaa taakulun anten fi sixaafiha sixaafi dahabi walfila dheeb iyo fila saxamiyaalshon walanka anten waay hay an anasin radi allahu taala an ibni sirin an anas ibni sirin qaala anas may ka golay raximah llahu taabici waay qaala anas may ka golay kuntu an aadi maca anas ibni malik saxaabigii anas bin malik khadim rasul macashehadi radi allahu taala anhu cinda nafarin nafar kogdisa rogni nafarkaas oo min almajuusi majuus kumide fajiia maylilakooy bifaludajin xalwuloos iya lisheenay calaa inaain weel korshe lisheenay me inahaas korshasaananta inahaas oo min filatin file falam yakul ma aangnaho faludaji ma aangna faqiila lahu lilkadimi maylangaray xawil wareeji o yani waa kay masalan inin weelkan wareeji facawala khadimu khadimki wareejiyay alinaha calaa inaain weel oo min kalanjin yani waa kay alwaax ku ahaadiya kawareeji wajia bi bilfaalulajalakoy faakala aame yani waa kay ho alfaalulajaanasami rawalbayhaqiyo oo xadiidka weri biisnaadin xasanin can anas ibni sirin anas binu sirin qaala anas may ka koray taabici waay raximah llah hoob lanka oo taabici ay raximah llah le roob saxaabian radi allahu taala an walandoaye can anas ibni sirin raximah llah qaala anas may ka golay kuntu an haadi maca anas ibni malikin anas binu malik maishe hadis radi alahu taala canhu cinda nafarin nafar agdisa roogni nafarku agdisi roogni nafarkaas oo min almajuusi majuuse niman dabcaabud eho yani dabcaabudayan majuuse baaliyo roogni waay kalkun yo dabcaabudin waha walba oftiyo mee weel oo saase file kadhaglaayan gaalo fa jia walakoy bifaludajin faludaj yalisheni waay shaygo faludaj leraw xalwulos xalwulos oo kalen culamada qaar eraayan bifaludajin xalwulosa lisheeni calaa inaain weelka korshe lakisheen inhaaso min filatin weelko dhaldhalaaye file ye halwo oo loos halwo loose yalakusoobi halwada nooc nooc waaha naftiya bogda halwo to loosa lere halwo subuga laleey halwo saliid walaas nooc noole tumana hay yani saaso faji'a may lisheenay bifaludajin halwo loos ye calaa inaain weelka korshay lahasaaray lisheeni inhaaso min filatin fila ku ahaadi ee filana muslimiintin isticmaalan harama kuese anas kalkun kaadimki hooblisheenisa weli falam yaakul huwa anas maang hu alfaludaja faludaji maang faludaji ama usheeralasgoya laakin weelka diidahay weelka oo filade faqiila lahu lilkaadimi lanki kaadimka hayay alaabtay faaludajka weelka sheenimeylan eray xawil hawareeji hu alinaa weelkan hawareeji weelkan ad ninsheentay filade me weelka kal halwadan hasaar faxawala alkaadimu kaadimki wareejeeyo alinaa weelka habedelay weelka kale walaag guriga hasaari calaa inaain weelaa ka bedeli inaasoo min kalanjin hooriheshe yani waa kay min kalanjin kalanji ku ahaaday hoorilaywa shajarun oo bayna sufratin wa xumratin tutakadu min min khashabihi alawaaniy yani mucarabun kalanka yani waa kay wa aslu macnaa almumtanicu alalwaan way almutanawic alalwaan mudugyaalshay nooc nooce hooro oo hoorilaylajeed kalanjiga yani faxawala wareejiyey hu alwinaa weelka wareejiyey fi yani faxawala huwa kaadimki wareeji dheh hu alfaludaja faludajkia wareejiyey calaa inaain weel korsheek wareeji weelkaas oo min khalanjin hooreyse ku ahaadi hooradi baadidi macruuf haytay khalanjin hooreyse ku ahaadi kawareeji waay hoorin badantaatan gonrodi walil kusuubyo admay buamaylayaad geed oonayo gaduud boorowsanaan i gaduud iska jar ew hoob lagoroob saasnagdaw mana baadidin ba kolkun reed geedagaas ogolanji lakusuubiya horiya wala lakusuubiya baadidi oo kale unaway manaa weel oo hoob lagorob yani gaduud iyoonayo cadaan iska jarta oo kale inisbedela dhowti hoob lagor taasnagadaala mana faxawala geed korshiya kasaanko faxawala faxawala wareejiyey ho alfaaluda jawa calaa inaain weel korshay ka wareeji inahaasoo min khalanjin yani horeysha ku ahaadi hoore oo gungri walaas lakadhow wajiia bihi bilfaludaji faludajiya lalakooye yani anas inshani faakala anasun reer kaadim nabiy ami hu alfaludaja markaas ami weelkas salad eh yadiidaa isticmaalsi xarame muslimiinta haramku eh rawalbayhaqi bayhaqi o xadiis wuriyay bisnaadin xasani alkhalanju aljafnatu hoor waay alkhalanju kalanjo aljafnatu hoorley waay hooridi macruufka kasaib hadis baabu taxriimi lubsi rajuli hooridi bal mama baabu taxriimi lubsi rajuli rajulki yani waa kay gundushadiis xaarangnimadeedi baabay ar yani tooban toob guntudo toobkaas oo muzacfaran zacfaraana geli rinji zacfaraana geli hay baabu taxriimi lubsi rajuli rajul guntudow shay xaarang namidisiyen baabey tooban toob guntudow toobkaas oo muzacfaran zacfaraan la geliyey rinji zacfaraan la geli xaarang namidisiyen baabey an anasin radi allahu taala anhu gaal anas may ka golay naha nabiyu nabag reebi sala allahu alayhi wasalam an yatazacfara rajulu rajul ini zacfaraan galada iya reebi mutafaqun caleyh naha nabiyu nabag reebi sala allahu alayhi wasalam an yatazacfara rajul rajul ini zacfaraan galadiya reebi waay ey an yastacmila in isticmaalo azacfarana isticmaalo reebi intan isticmaale oo zacfaraansade lijasadihi o lisawbihi lamadba darshayna zacfaraan mamahay magalada kor korshayna mamari koro lile wal kureebi mutafaqun caleyh waan cabdالlahi بn cmr بn caas radi allahu taala canhu cabdالlahi بn cmar بn caas may ba yani lakuriyey qala cabdالlahi ni kagolay cabdالlahi بn cmr بn caas radi allahu taala canhuma qala cabdالlahi may kagolay ra nabiy nabag aragi alayana korki aragi sawbayni lama dhariya korkeek aragi sawbeyn kaaso muasfar muasfare mucasfarayni rinji gaduud la geliyey rinji gaduud casfaraanga la geli faqala nabiy na may kagolay umuka aadamiya amaradka ka amarti yani bi hada libaasi libaas gaduudneegun bilaantalan kasa jaray bilaan aadaakin gundiday sa yaryaleyman aadaa gundoy ka ertay kultu an may kagolay aksilu dhigay ya rasuul umaa uma sawbeynkan dhigay rinji gaduudka ku dhigay qaala nabiyu bal axrighuma waanaato dabka saar gub wa fi riwaayatin faqaala may ka goolay in qaala nabiyu ina hada hiyaabkan kan e oo hiyaab gaduudkan e min hiyaabi oo rinjig laagili gaduud laagili min hiyaabi lkufaari gaalada hiyaabtoodiya kumiday falaa talbasun gundutoy ha hiyaabtan tagen gundutoy yareli cabdالlahi بن cmr بن caas radi alahu taala canhuma qaala cabdالlahi بن cmr بن caas may ka golay raa nabiy naba aragay aleyh ana korkee ka aragay ana korkey cabdالlahi korkee may ka aragay tawbayni ka arag tawbeenkaas oo beenkaas oo mucasfarayn rinjigadud lageli yani masbuuqayn lirinjiyahay bilcasfari rinji casfaraan dheeraw lakarinjiyahay wa lawnuhu lawnlcasfari casfarka mudub shay bayna alxumrati wasufrati orowsnaan i gaduuda katiyo saase mudub saase walaysa nahyu nahyiga mahaan liajli ana hada lawna min shicaari lkahanati may yani walaysa walacala nahya walalan reebahay nahyiga may bua ah. liajli ana hada lawna mudubkan kan eh yamin shicarilkanati nimanka kitaab gaablowka e calaamadooda iya kumidayn ciladalon reebahay saasaato dhii kortu mana oo walaagasoy mudubkaas le waa kitaab gaabloyo walaagasoy isticmaalaan saasan reebo dhii kortu reed mana ay yani waa ki saas waay bal axrigu maale yani ra nabi argi alaya sawbayn akargi sawbay kaas oo mucasfarayni masbuuqayni lirinjiyaayey bilcasfari casfaraan rinjig casfaraan eraw lageli faqaala nabiy naumay ka golay umuka umuka aliflistifama macduufe umuka umuka aadamiya amarat hiya umad amartay kaad ka amartay bihada libaasi libaasin aadaa ka amartay dhar gaduudkan oo rinjin gaduudkan ay casfaraanka laakili aada wa gundoy keertay bilaanta yani dharka gunduda ahay wal walaaska galadaas kon aadaa ka amartay goltan may ka goolay aktilu inti la diidib hadii arg mayliya dhigay huma lamadan dhigay tawbeenka hanga dhigay qaala nabiy naumay golay bal axri gub huma tawbeenka gub wa riwaayo kaleeraasi mana qaaday karkusidahay tanuurko reerkan lahayle inglased hursana mela kadhahradi kadagura riwaayo kale ma yani eraay nasa yani waa kay shardikam salam ahay yani waa abu daawuda fade ma eraay yani waa kay may inwelisaas marki demb riwaayo karki oo usoo gabneen koy rasuulka aaway dharkishareeda gabsi tanuurka karidi may saasan weli yani lamban binaawiya bilaanta sidi diyari mana bilaanta gundadayan kaas oo kan wa fi riwaayatin fagala kolka midalka la diidahay mana baabu taxriimi lubsi rajuli sauban muaz muzacfaranti muzacfaranti dharkaas oo usoo jacfaraanka leo misma rinjigaas lewa lindiidaha mise dharkaas wa fi riwaayatin faqaala may ka gola ina hada faqaala nabiyu nao may gola ina hada sawba saobkan oo kargaduudka ahay rinji gaduudka la geli min hiyaabi lkufaari gaalada dharyaalkood iya kumideeya falaa talbas anta adoo cabdullaahi bin cumar an guntutoy ha siyaabtantan en guntutoy oo rinji gaduudkaas la geli a fawaa muslim o adiska weriyay baabunaayireeboyen baabey an samti yawmin yoomku aamusawshay laskureeb ila layli hamiin lagu deeraaw baabunaayireebo an samti yawmin maalin aamusnaanteeda laskureebi anbaaba ila layl hamiin lagu deer an caliyin radi allahu taala canhu qaala calomay kagoolay xafidtu xifdi can rasuuli laahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheesheya ku xifdi laa yutma yatingnimo mahaana bacda xtilaamin tabargal bacdishe walaa sumaata yawmin maalin aamusawshay mahaan ila leyl hamiin ilaa lagu deeri rawaama yureybadis abu daawud biisnaadin xasanin an aliyin radi alahu taala anhu qaala ala may ka golay xafidtu xifdi can rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sheeshe may ku xifdiyay laa yutma yatingnimo mahaano bacda xtilaamin tabargal bacdisheed yatingnimo mahaano taasa ku xifdi wa laa yabkal waladu unug mudaaqa haadaw yatiiman bacda albuluug waay oo marbada tabargalo yatingnimo majarto mana walaa ani yani yatiima ani baadaya ka dhimadeena mahe mana yatingnimada may kiilinta bacda alixtilaam ooba tabargal bes yatingnimo ila ka dhamaati walaa tumata yomin yoonko aamusoe maan ilaa leelkudera jahiliyan asaa samay jiren gofka maalintiba geeka dhan shumug ahaade lay mana cibaado shumug oo cibaade ya jahiliin samay jiren islaamka wal diidiy walinas aamusow majal walaa tumata aamusow mahan walaa tumata yomin maalinto aamusoe mahan ilaa leel amin lakudera aamusoe mahan majarta rawa abu daud iyo weri bisnaadin xasanin qaala alkadaabiy imaam lkhadaabi may kagolay fi tafsiri hada alxadis xadiiskan kan soo fasira mer khadaabi mufasir win ahaa xadiska ayada fasire aadis kana yani ibn xajar alcasqalani kitaab shay onay fatulbari leraw yani widaadka iyada nuangaade khadaabiga tafsirka yani bukaari fasire bukaar kitaabka bukaar lera fasire khadaabiga qala alkhadaabiy may ka goray fi tafsiri hada alxadis xadiskan kami soo fasira meelay kana min nusuki ljahiliya dadki oo jahili linisbey cibaadadii o may kumid haada jartey asumaatu aamuso inti yani saas wa cibaadadii o haada jarti ofkan keekdong amuse saasa cibaado usuna ajarka weydiya saasa hada jirin fanuhu wal reebi fi lislaami islaamka dhatis wal reebi can dalika sumaati amusowkaas kaase wal reebi may lasuubiye wa umiru muslimiinta may la amray bizikri adkaara la amray wa bilxadiisi sheekaysado bilkhayri laka sheekaysado saasa lan bahani ma ini dhubtiisanaad cibaado meelilay mana hadii yani hadi naftiyo gaalada sameeya marmar lilaydhegas waa sacdolong amusi lilaydhegas mana sacdolong amusi liki kama madag lang kaari walang aamusi wala bilaahi walba oo kadhiida saado lang aamusi ra cibaadi ba meeliyoon cibaadka cibaado meelli aamuso wal diidi islaamka wal diidi wa can kays ibni abi xaazimin qaala kays may ka goolay dakala abu bakrin sidiq allahu taala canhu abu bakr sidiq ya gali yani waa kay man galay cala mraatin bilamayto min axmasa min qabiilati axmas qabiilado axmas leeraw ku ahaatiyan gali yugaalo laha lilimraa imraada magaasha leeraw zaynab zaynab leeraw faraa argiha imraadi laa tatakalam hadlaan arg waabishumug basisanta du basisanta faqaala abubakrin may kagoolay ma laha ma sabata laha gabirtag may insunaadi laa tatakalam hadlaan may sumugato faqaalo may kagoolena dadki meeri roogen xajad xajidi musmisatan halsati amuson may haka nadarta ini shumuglay hakaxajid hajadan shumuglay hakagudub taasa kanadartiyo hajid faqaala may kagoolay laha takalimi hadal faina hada kan laa yaxilu hada yani laa yaxilu halaalme hada min camal ljahiliya fatakalamat rawahu lbukaariy xadiidki yani maylaya ahe dakala qaala kays bin abi xaazim kaysulcashara yalan kasay taabici taabiclkabiir waay dad badan asaabe casharat lmubashiriinta dhon wala kuri lankan kays kaysulcashara leramana dad kale asaaben wala kuriyay laakin tumunkaas gaar ahaan tumunko lankulonsadi oo taabiciya tumunko wala kuri isku yari usle tumunko donbat oo casharat lmubashiriinta wala kuri kaysulcashara saasa langre an ges bin abi xaazimin gays lcashara qaala ges may ka goolay dakala abu bakrin sidiq radi allahu taala anhu yan gali cala mraatin bilamayto min axmasa min qabilati axmas ismu qabilati yamaniya farcun min bajilata qabilado bajilil era ye raay kumid wa qabilado axmas yan gali yuqaalu laha le yani wa kay min qabilati axmas ku ahaati imraadiyeede yuqaalu laha lilimraati bilamayto leraayo zainabu lera magaashe fara'a huwa abu bakar argi ha imraadi argi laa tatakalamu n hadlaan faqaala abu bakrin meray ma laha ma sabata laha gibirtan may sunaadi laa tatakalamu hiya yan hadlaan faqaalu may kagolena xajad hiya gibirtantan e xajidi musmitatan haaleto ti amusun ya xajidi waay faqaala laha may ngaray takalami faqaala faqaala abu bakrin laha lilmarati bila mayti may ngaray xajada xajidi musmitatan haaleto ti amusaas dadban hadal xajka cibaadadii gudud laakin dadban hadal yani kanebirtay saasa ka xajidiyo faqaala abu bakrin laha may ngaray takalami hadal gabriyahay hadal may wali faina hada cadama alkalaam faina hada faina cadama alkalaami hadal la-aan laa yaxilu huwa cadam lkalaam xalaal ma eh hada sumutun kan hada sumutu aamusawkada aamusaas laka leyi min camali ljaahiliya jaahiliinta dhagankooda camalkooda iya kumid haade camalulislaam en waa camaluljahiliya wa bes oob sabab lin sheegay cilmilaanli haytay lin sheegi fatakalama hadali bes isku hadali waay rawa lbukaariy bukhaariy waa diidkana wariyey baabu taxriimi intisaab linsaani insaan abtirsado shay xaaraannimadiisi anbaabay ilaa ayri abihi abi insaan insaanka shay eyr shay abtirsada watawli watawalihi tawali linsaani insaanka wiliweerdado shay xaaraannimadiisi anbaabay ilaa ayri mawaalihi mawaali linsaan insaankasoy siid shay eyr shay ka wiliweerdadaa oo lankan yani waa kay baabu taxriimi intisaabi linsaani insaan abtirsado shay xaaraannimadiisi anbaabay ilaa ayri abihi abi linsaani insaanka awshay ma e eyr shay an abtirsada waaragnimadees shay soo fiiriyo kutabaayo an kukala abtirshay sheegada hibil hibilay dhaliaw aragnimadeedi ambaabey wa mis oboshay oo kale ayri abihi awa nacbiri oboogin kadalika oo lang ookin dhalne oogan hayn abtirkan galaan ad kala laabto meelo waydiidon yani en aragnimadeedi ambaabey wa tawalliihi baabu tacriimi tawalliihi tawali linsaani insaanka kuwilweeldadowshay xaaragnimadeedi ambaabey ilaa ayri mawali mawali insaan insaanka siidiyaalshay keershokawulwaadda oo odoonkan kan lankan odoonnamahamari odoon ahaada jari walaa huroy ay ka lahaada jari hibilow sa ay lahaada jareen hibilow sa mawaalida eley waana bentisatanyaadeen caragnimadi ini dadkal kawulwaaddo hibilow sa ay lahaada jareen hibilow sa hai horooyen useer meelan abtirsado yaan mabina watawalihi baabu tacriimi tawalihi tawali linsaani insaanka wili weeldadow shay wili kawaaldad ilaa kayri mawalihi mawali linsaan insaanka wili yaal shay keerkoodi insaanka dadki wiliyaalsha haayeen keyrkooda wilka waadan xaaranimadeedian baabay an sacd bni abi waqasin radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qala nabiy naumay ka goray man idacaa lanking abtirsado ilaa kayri abi abima man kaal shay keyrsin abtirsado in sheegdo walhaal wa man kana yaclamu ogi anahu ana algayra keyr kusuge kayru abi aw shay keyrsin in ogi faljanatu jina caleyh laman xaraamu xaram iyo kuhaati mutafaqun caleyh sacd bni abi waqas radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alay slam qala nabiy na may kagoolay man idacaa man intasaba lankin abtirsado sheegado ilaa kayri abi abi man manka aw shay eyr shay obo shay eyr shay in sheegado lang obo shay hayne ka abtirsadahay lang aw shay hayne ka abtirsadahay oboog iyo awka isku mid lay wa awka yani lankii ka abtirsado obon ka abtirsaday man idacaa lanki sheegado aftirsado ilaa kayri abi abi man manka aw shay eyr shay sheegado aftirsado walaalwa mankaaso ina yaclamu ogi anahu ana algayra eyrkusan abtirsadahay ayru abihi abi man manka aw shay eyr shay in ogi in abtirsado faljanatu jina caleyh alama mankaasay korshay xaraamun xaram yahaasi dini xaram ka elay mutafaqun caleyh kalkun xaaram waay yani abtirsadaw kaasoy ayru abikan abtirsadaaso xaarame lilay may wali hadin arbada yani jinabla ku xarimahay wali jina koreebi wal xaarame ada soo bedilay kalkun xaaramnimadi dalil mana ini lang eyr lang abtirsad وan abi hurairata an abi hurairata radi allahu taala anhu an nabiy sala الlahu alayه wasalam qala nabiy naumay golay laa targabo nguurten an aabaikum awtedin guurten faman ragiba lanki naco an abihi abi man manka awshay naco fa huwa sakba kusuge kufron kal kufri gaalnimo lamideya an abi hurayra an abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala lahu alayه wasalam qala nabiy noomay gora laa targabo nguurten nnacden nnacden nnebaten an aabaikum awtedin nnebaten wa awki ka neebato lanko kale awa waydiisas nwelangalilay oo lankala iska askrid lankaasa mashhure lankaasa maalqabenge lankaasa macrifo leh kalkun lankisugahan abtirsaton welin awtin kutabtan awki walaago yar yani saas oo kale mashhuurun ani kutabto lanko kale magashi iblo dhalyarton welin aliley laa tarkabo n guurten n nacden anka haden mana an aabaikum awtedin hesho nka ka haden n guurten faman rakiba lanki naco an abihi abi man manka awshay naco awshay neebado lankelka abtirsad fa huwa yani fa huwa fara yani fa huwa fa ficluhu ficil shay kufron gaalnimo waay gaalnimo ilimideeyo mana kufrog hadda kufrun kufru nicma yani mayba nicmadii awshee fa fawa kufrun kufru waay hoob yani horta ini saasla weelo ba halaalsado ini aawka lakutabo la naco aawka la weydiisado halaalsado markaas kufrun si fa fawa kufrun waay laakin hoobon halaalsane laakin saas weeli ficilkaaska dhagaalsadi ma yani kufrun maybu aha aawshay nicmadiitisa dhariyo aawshay nicmadii oo aawka ka lahay oo aawki dhali abaalki lahaya qariyay lang walgari kufr may lele lang walgari kufrontsaasalamjee markaas fahuwa kufron nicmo gariyo waay nicmadii awshay gari mana mis fahuwa kufron kufr xagiige gaalnimo buwaay hadiba oo halaalsado ini awshay nacob halaalsado mutafakun caley wa an yazid binu shariikin binu barikin qaala yazid may ka golay raaytu caliyan caliya argi radi allahu tacaala anhu cala lmimbari mimbarka korsheena halka sugunyi yakdubu huwa cala kudba fasamictu dheegih ali dheegi yaqul ala halka goola laa maya walahi akadhaaraday ma cindana agdaan mahana min kitaabin kitaabun kitaab mahan kitaabkaas oo nagra naxnu unakriyaanhu kitaabka ila kitaab allahi ilahay kitaabshima wama wa ilaa maagi maahi fi hadi tan dhaariya kasugnaadi fi asaxiifati wargadanga kasugnaadi fanashara firja fanashara fanashara fidiyay ha asaxiifata fidi faidan fafataxa lay furi faidan fiha fi saxiifati may kusugnaaday asnaan libili leelijeyaalshay waashyaa shayyaala min aljaraxaati dhaawacyaaleh wa fiha fi saxiifati may kusugnaaday qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may golay almadinatu madina xaramun xaram waay maa bayna cayrin jabalki ceerla kubilaaw ilaa tawrin jabalki tawrla kudeer faman axdaa lanka dersi fiha fima fiha fi lmadina madina dhadi xadaan xadaa dersi wala dersi waka dersi o wahuwa man kaduma muxdisa nang muxdis adumo fa aleyhi ala man mankaasay korshay ahaatay lacnat llahi ilahay lacnadiisa korshay ahaat walmalaaika walacnat lmalaaika wanaas walacnat nnaas ajmaciina dhamaantood laa yakbal llahu ilahay ma akbalaw minhum iman yawma alqiyaamati sarfan fariida maku akbala walaa facadlan sunana maku akbala dimat lmuslimiina muslimiinta badankoodi waacidatun halinta waay yasca mayd horey biha bidimati adnaa adna lmuslimiin muslimiinta kan hoose yakorore faman afara lanki buriyo musliman yani dimata muslimin la muslime badin shay buriyo faعalyhi ala man man kaasay korshay may haatay lacnat الlahi والmalaaikati والnaas aجmaciin laa yaqbal الlahu manhu min man ilahay maku akbala minhu min man man kaaso yوم alقiyama sarfan farila maku akbala walaa cadlan suno وaman idacaa lanka ingabtirsado ilaa غayri abihi maclushaidka aw shay غayrta ingabtirsado aw intama in sheegado ngabtirsado ilaa غayri mawali mawali man man kasidyal shay غeyrso ngabtirsad faعalyhi ala man man kaasay korshay haatay lacnat الlahi والmalaaikati والnaas aجmaciin laa yaqbal الlahu minhu min man yوم alقiyama sarfan farida walaa cadlan suna maku akbalawa hahe sarfan tawba walaa cadlan sid furasho maku akbalaw taasna alka fasiray dimat lmuslimina ay cahdu macd lmuslimina waamanatum waakfarahu bimacnaa nagala cahdaw wasarfu macnahu atawbatu a wakiila macnahu alxilatu walmacadlu cadlan macnahu alfidaa a emayl an yazid bin sharik bin barigin qaala yazid may kagolay raaytu caliya bn abi alib radi allahu taala an cali bin abi alib arg cala lmimbari mimbar korshay halka sugun yakdub huwa cala kodbakiya kad samictu dheegi u cala bin abi dalib yaqul halkagoolaa dheegi laa maya walahi akdhaarogay ma cindana unagdaan mahane ahlubeytkena cindana marki lay akus ahlalbeyti wa akusu ahlalbeyti akasisay garaabada rasuulkeena oo israabteena ahlubeyt ena walgoone ho kitaab ho un akriyaan oo ilahay kitaabka inhayna majaro ley mana kaas ma inglijeede oo yani dalamerena niman shiiciyinta alaan hada saasa gabaana raafidada iyo shiiciyinta saasa gaban alubet walgoone hodakakasisi ya jaraln mana alubetkas edin wiinayaayan kubad badiyaayan ama winantis wilila aadan kadhon hata mero iyo ber shoka daraayan wacliyun yani wa kay waliyullahi saas kale aadan shoka daraayan kadana laha kolkan yani wa kay saasu dad oo shiiciyin ay jiraan kolkan may jartay yani alubet walgoone ho lakakasisay oo yolay rasuulka dardaarimiya jiran dad gaben dada saas gaben tiyeedahayti cala bin abi talib naftiisa anfiyahay ma jartori maanaa wal goone linigoon welimijar ilaa ilahay kitaabshay fahmadiis fahmi wali kufahmna maahin i wali wargadan wargado hakaadi kolkun kuwaashayka jarti abi wargadan wali kayaalmasa wargadan wala kayaalmay haan antan inyaala kolkun wal ma jaran taas eeta yani tiyeedahaysa dadka barkeysiinka taban horeen ka taban wal goone lakakasas yalay bin abi talib naftis ma ley mana ma jaran aley manan fiya fasamictu dheegiya goolo kagoolaw laa maya maya wal kale ma jaran wallahi akidhaarday ma cindana dan mahana min kitaabin kitaabun kitaab gooni ho asas kitaabkaas oo nagrawnanuna kiyaan ahlubedkan o kitaabka kiyaan oo lani gooni wel majaran ilaa kitaab allahi tacaala ilahay kitaabshayma wama wa ilaa maagimahin istagara sugnaaday fi hadi saxifa wargadantan ay kusugnaaday wargadan waatosin akriye bes waa ku akriyawkibu fanashara caliyon cala fidi ha asaxifata wargadiya sudan fidi faidan fiha fi saxifa wargadinatiamay kusugnaaday asnaan libili geela deyaalshay ya kusugnaaday geela deedis gela delis mana maylan jel gela lama de iyo lahaade marka may bo deeda maylan firiyey zekada lakufiriye marka wan may lakufiriyey yani wa kay masalan ba diida lakufiriye mana kalka gela diid diid walili dhiiba gela wali xige fatun xigo yani talaatuna ka bintu makal talaatuna kadati lila arbacuna na khalifa hanasoy deediyo i zekada ma yani zekada gela marki lagaada bintulmakal iyo bintulaboni iyo xigi iyo jadci iyo walaasa lere magayaalkasa ki yaalan kalku mana lanki ham ham dhabo hanga zikeli kufade bintulmafalodo ibnu labonodo bintulabonodo xigodo jadcodo taas magayaalka ka ka yaalan wa fiha fi saxifa idan fiha fi saxiifati may kusugnaaday asnaan libil geela deedis xigo iyo yani jadco iyo walilamid aho bintu makhaali bintu laboni iyo walaalasa ka yaala magayaalso iyo ashaa sheeyaaliya kasugnaadeen min aljaraxaati dhaawacyaale oo lankila dhaawac onayo kasban dile boqol neef geele lay waana musalatu aan sidina sodon i sodon i afarton saasalangibiya saas yakiya wa ashyaa sheeyaalo min aljaracaati dhawaayaalo wa fiha fi saxiifati wargada fisamay kale kasugnaaday qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulkamay kole almadinatu madina magaalada madina xaramun xaram waaye i rasulka ti malka ugaarad kor walna malka dili kor walna malka laayo kor xaramun xaram wa sada maka sada alla yani harima maka harimi yani in madina harimi mka riwaaya kale ra almadinatu madina xaramun xaram waaye ma bayna cayrin ceer iwila toor toor inti lagudeel xaram manaa saaso xaram may laylare lamamakaan laylare xaramu maki iyo xaramu lmadin lamadaas lay iyo yani waa kay bayt lmaqdis meelkal xaram leelaw ma jira mana yani isilaacu soomaliyin yani xaramki akakooyeraayan jert mana xaramki mana gubuurtaka jira gubuurtiya xaram akakooyeraay mana kalkan tan yeede magayo bisadeen magayo la isku soomaali ahaan isku bisadeen sabrakata xaram eraayan oo kale yani taaso maain xaram ma xarum lay xaramulmaki iyo xaramulmadina lay kolkan ta rasulka kamagaao xaram kamagaayo waa tag almadinatu madina xaram waay ma bayna cayrin gabraa gabraan ha ziyaaradi wala erko gabra wa kakoy gabra ha ziyaaradi wala erko laakin xaramka o kakoy mana haram e gabra haram e almadinatu madina xaram xaram waay ma bayna cayrin ceerra kubilaaw ilaa sawrin sawranti lagudeelaaw faman axdata lama buurood oo koley hadii yani madina kayaalan la sheegi aydan yani bifatin jabalun sagiirun buurto yar oo mudawarun waraaa jabali uxud waay saasa tilmaama yani jabalkaas ceerka horta bifatin fasukunin ceer jabaln huwaley mana bijanbi dilxulayfa dilxulayfa dhinisaka yaal fi junub lmadina madina koofurti meelaka yaalo mana dilxulayfa dhinisha jabalka yaalo jabal yaraw hay kalkun xuduudiyo la tilmaama meelalah kudeer tankeel manaha kan usun may ka yaal toorka usun may ka yaal jabalun sagirun mudawarun waraa jabali uxud wa jabalka uxod leeraw gadaalshay buurto yaro buro wareegsan kiyaalwaley mana saasaa tilmaamahay a yani saas waay lamada bokolkun binaanka madinada binaansha madinada meelodhan ata mad yani waa ka meelosa binaansha wata lamada meelood uxodan binaanka ley dalculayfada sheegaa binaanka ley kalkun dhacni intin dhexey intaasa rasuulka xaram kueli waay dhatiya walanka dili kor geedsalan gooyi kor almadinatu madina xaramun waay maa bayna cayrin cayr ku bilaaw ilaa sawrin sawr kuteer faman axdata lankadersiyo fiha fi lmadina xadasan wal oo lahadersiy hakadersi hadasan haderiso hakadersiyo yani masderwa hadasan dhacdo wala kadersi walhumaate ka sameey o awa huwa manka dumo mucditan lang humaato sameeya mucdis eho wa yani wal bilaawda hakadersiyo fa caleyhi calaa man mankaasoy korshay may bahaatay lacnat llahi ilahay lacnadiisa korshayaati walmalaaikati walacnatu lmalaaika wanaasi walacnat nnaasi iyo korshohaati ajmaciina dhamaantoodi laa yakbal ajmacuna halin dhamaantoodi ajmacuna tawkiidlay waahan kuli hostoona ajmaciin siyale ajmaciin ha ajmaciina dhamaantoodii lacnadi o korsheehaasi wa laa yakbal lahu ilahay ma akbalaw minhu miman maku akbalaw yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama sarfan farilatan farila maku akbalaw walaa cadlan walaa naflan sula maku akbalaw walka fasri sarfan tawbo ilahay maku akbalaw walaa cadlan furushun ilahay maku akbalaw taasna walka fasri dimat lmuslimiina muslimiinta balankoodi waaxidatun halinto waay muslimiin halbalan bay leyin mana oo yascaa may rooroob lankan lankan labanama lankan mataabada kor muslimiinta dhonkusa balankooley zimat lmuslimiina muslimiinta balankoodi waacidatan waay yasca may rooray biha bizimat lmuslimiin muslimiinta balankooda may karooray adnaahum adnaa muslimiin muslimiinta kan kahoosey kan kahoosey yakarore oo muslimiinta lankin kahoosey lanki badbaadi lantaabada kormale muslimiinta lanki hoosey bilaamay toodi arto lankan gaalwa waan ani badbaadiyey mal taabada migantega jarar mal taabadaa liley mana kama facalat yani umuhani si falasi okal umuhani yaadako gaale hal diloy rasuulka eriya migantiya geliday lamadan ani daa ani megangeliye arti mana rasuulka nameeri sala allahu alayه wasalam waleed megangelid megangelini kalkun kanka hoosay wali badbaadi oo labanama yani waa ka iskumid muslimiintu lajinlekn faman akfara lanki guriyo musliman zimata muslimin muslim megantis lanki guriyo lanka muslim megantis aka lanki sugahay muslimka haay iyo megantitis guriday reese walkulabati fa caleyhi alaama man kaasay korshay may haatay lacnat llahi ilahi lacnadiis walmalaaikati walacnat lmalaaikati malaaigta lacnadood wanaasi walacnat naas dadka lacnadoodi ajmaciina dhamaantoodi laa yakbal lahu ilahay ma akbala minhum ima mankaasoy makuakbala ilahay yawma alqiyama fi yawma alqiyama sarfan farilatan makuakbala walaa cadlan walaa naflan sunon ilahay makuakbala ama sarfan tawbatan tawb ilahay makuakbala walaa cadlan sun walaa cadlan furasho makuakbala waman idacaa tarjumadu baabka melawaafagantua waman idacaa lanki abtirsado ilaa gayri abi abi man manka awshay kershen abtirsado awintama abtirsado ilaa gayri mawalihi mawali man manka siidiyaalshay kersho sidyaalkiis laayg ma sidyaalkala sheegadi fa aleyhi alaa intamaan abtirsado inta maa aftirsado ilaa ayri mawali mawalima manka sidyaalshay eyrso dasun lahan anasa ilahada jiran ari fa aleyhi alaa man mankaasay korsheymay bahaatay lacnat llahi ilahay lacnidiisa haati lacni may leray albucdu min raxmat illahi taala ilahay naxariistiisa kudheerad wa ilahay ku kudheerad ka usuge walmalaaikati walacnat lmalaaika malaaig habaarshe korshay haati wanaasi walacnat naas dadka habaarsho iyo korshay haadeen wa intaasay lacnadi o korshay kadiri a ajmaciina dhamaantoodi laa yakbal lahu ilahay ma akbalaw minhum iman mankaas ilahay maku akbalaw yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteedi sarfan farilatan faril ilahay maku akbalaw walaa cadlan sul maku akbalaw ama sarfan tawbatan tawb ilahay maku akbalaw walaa cadlan furushan ilahay maku akbalaw mutafaq alayh wadima dimat lmuslimiina maylanjeed ay cahduhum cahdulmuslimiina muslimiinta balinshaw amanatu amanat lmuslimiin muslimiinta amaana geliyowsha lanki muslimiinta labalantaman imaana geliyang mal taabada kor kan kahotay wali badbaadi badbaadsayin mana mal taabada kor alilay lankaasantimagantis kubisda lankaas kubiya mutafaqun caleyh fahi dimat lmuslimiina ay ahadhum ahad lmuslimiin muslimiinta balansho iyo waamanatum amanat lmuslimiin way waakfara buri waakfara man akfara tiyoda lanki buriyo musliman ahay waakfara buriyo hu muslimki buri macnaahu naga lah waman ka buriyo ahdahu ahd lmuslim muslim balinshay buri waay nang muslim ay lankilibalanti mia balanti kufuridi wasarfu macnaahu atawbatu tawb waay waqiila may liray wasarfu macnaahu alxiilatu xiil waay xiilaysad walcadlu cadlan macnaahu alfidaa furush waay waan abi darin radi allahu taala anhu anahu ana aba dara samic abu dar dheegi rasuul allahi dheegi sala allahu alay slam yaqul rasuulka halka golawya dheegi laysa min rajulin rajul mahan rajulkaas oo iddaca atirsadaw ligayri abi abi rajul walaa halwa rajulkuna yaclam ogihu keyrka ogi laa ilaa kafara kufriya waay waman iddacaa lanki ngabtirsado ma waman iddacaa lanki sheegado ma sheegad laysa huwa magana lahu liman mankinin sugnaan falaysa huwa mankaasoy mina unamunoo baclahan walyatabawahi diyaarsuday magacda magacdama manka makaan filishay min anaari naaranka magaday diyaarsuday waman dacaa lanki rajulan rajul bikufri gaalnimanka weer oo gaala kagoolo caduwalahi kagool walaysa alamru amarkana kadalika alhaalan haan yani wa kay ilaa xaala nagade caleyhi cala lgaaili korsheeka nagade mutafaqun caleyh وhada lafdan kan lafd riwaayati mslim mslim riwaayadis lafdishe waay وعan abi darin رadi الlahu taعala anhu anahu ana aba dar ya samiع dheegi rasuul الlahi gowla rasuulilah yagul rasulka alka gola dheegi sala الlahu عalayه وasalam laysa min rajuli rajul rajul majer rajulkaaso idacaahu rajulka abtirsadaw min tزaad tزaad ala nakirati manfiya nakira manfiya lasiyaadiyey ay yani ay laysa min rajuli rajul rajul majer rajulkaaso idacaahu rajulka abtirsadaayo ligayri abihi abi rajuli rajulka aabshay keyrka ngabtirsaa majar wahuwa keyrkana haal yaclamu ogi wahuwa keyrkana yaclamu ogi maya wahuwa rajulkana yaclamu ogi hu keyrka ogi a keyrkusu ngabtirsadahay ogi ini aabshay hayna ogi mana oo waana saasata ngabtirsadahay ilaa kafara waay ilaa kafara rajul rajulkaasay kufriye nicmadii aawshay gariy kufriya mismee kufriya hoob xalaalsalin abgaalnimo buhay kufriya waman iddacaa lanki aftirsado ma waman iddacaa lanki sheegado maa shay an shay sheegado laysa huwa shaygana lahu liman mankan lahayna sheegad wal usan lahayna sheegadi oo xuquuqo usan lahayni ani la eri cilmo usan lahayna iska sheegay caalim aha eri wal usan lahayna sheegadi saasay wali waman idacaa lanki sheegado ma shay shay sheegado shaygaas laysa shayun shayga ninsugnaane lahu liman manki nin sugnaane sheegada falaysa huwa mankaasay mahane mina unama noo bac lahan falaysa fi dariigina wa fi hadina dariigadan ihanunshe adunkan mugsunan walyatabawa huwa mankaasay diyaarsadoy magcada magcda man mankaas makaan fidishay mina naarinka magadahay diyaarsadoy waman dacaa rajulan bilkufri waman gofal gofki dacaa rajulan rajul yani waa kay dacaa huwa manka unweero rajulan rajul bilkufri kuweer ya kafiru ser o gaala huwa manki kagoolo caduwalahi ya caduwalahi kagool ilahy adowkiisiyo gaalkinayo saasa ganeeyo sideer walaysa walaysa may man daca rajula walaysa rajul rajulka nang haane kadalika saasangaan gaalnimadi laka tilmaami ma e caduwullahi tilka tilmaami ma e murtad rididi laka tilmaami ma eh ilaa xaara waay ilaa xaara nagade ilaa rajaca nagade rajaca yani waa kay gowlo ilaa xaara ilaa rajaca lgowlo goolkii laka goolay kaafirnimadii iyo cabduwallahi ti nagadaase calayhi cala algaa'ili mis calayhi calaa man manki kagooliya korshay kanagadaas waay walaagyohaysi korshay kanagadaay a lankaasi ho bootakuaansi kanagadaay mutafakun aleyh wadas xadiiskana mutafakun aleyh wa wahada xadiiskan kan ay lafdu riwaayati muslim muslim riwaayadiis lafdishe waay bukaarina macnaaga kuuriye nagadaas o oh, lafdaga muslim day macnaagana bukaariya kuuriye baabu tacdiri in isdugoyen baabay min irtikaabi ma shay sameeyshay linuskudig naha llahu caza wajala ilahi reeb o oh, rasul rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay reebay canhu ama maaga reebi kor sugoshel in isku dig yan baabay baabu tacdiri in isdugow yan baabay min irtikaabi ma shay sameeya shel in isku digna allahu caza wajala ilahi reebi o rasuluhu naha rasuluhu rasuulullahi ala rasuul shay reebi sala allahu alayhi wasalam canhu ama maaga reebi sameeya shay lin isku dig yan baabay shayn hadii ilahay bareebo kureebton hadii rasuulullahi reebon kureebton an samaytoy kaas lin isku digo an samaytoy lisar yan baabay qaala lahu mayn ilahay may ka golay falyaxdar ladina baabu tacdiiri ma falyaxdar ladina hanihi digtoonaden yukalifuna khilaafayan an amrihi amri lah ilahay amarsi khilaafayan an amri amri nabi nabaga amarsi khilaafayan an tusiiba asiibtohum ladinkasoy fitnatun asiib o tusiiba o yusiiba asiibahum iyo cadaabun asiib cadaabkaas oo alimun mulimun hanuujo asiiba ku digtoonaden falyaxdar ladina hani digtoonaden yari ala subxaana wataala yukhalifuna garab maraayan o khilaafayan an amrihi amri lah ilahay amarsi khilaafaya amir kolka nag an amri amrilaahi may kanelka nag an amri amri nabi nabaga amarkay khilaafeen an tusiibani asiibti digtoonadeen hum yum fitnaton fitna asib masiiba addunya kadhiida mana fitna asiibto oo oh, yani lang igaab suubiyan igaabsho addunya fitna kadhiid masiiba lakadhiid aw misma e yusiiba asiibo hum ladin kasoy cadaabun asiib cadaabkaaso alimun mulimun xanuujiyaw waqaala allahu tacaala ilahay may ku golay wayuxadiru dige kum isin allahu ilahay isin ku dige nafsahu cigaabah ilahay cigaabteesin kudige wayuxadiru ala dige wayuxadirukum llahu ilahay sin kudige waay yani wa kay nafsahu cigaabah ilahay cigaabteesin kudige waqala lahu tacaala taas oo kale tafsir walfasr waqala lahu tacaala ilahay may ka goolay ina badisha rabbika naw macmadow rabiga gobashadiis la shadidun ki daran waay waqala lahu tacaala ilahay may ka goolay wakadalika wakadalika gobdowkaas kaase oo kaliye akdu rabika rabaga goobashadiisaasi hay ina idaa akada huwa rabaga hadii goobdaayo alguraa ahl algura tuuliyaale helkooda hadii goobdaaw walhaariya guradana daalimatinti ulma samaytiasa ina akdahu akda allahi ilahay goobashadiis harimun ti xanuujiyaaso shadiidun daran wa wakadalik yani ina badasha rabika umacmado rabaga goobashadiis la shadiidun daran waayo oo rabaga lanka insuge qofku maato sameeyo ilahay insugey keed markoo gobode marki adeeneedan badan tuureed mana haddi wala fadal sameye sameye sufa yani waa kaysaas laakin marko wa lagobade marki adeen acdaabka ilaahi sadid wa ina badisha rabika rabiga gobashadiis la shadidun waay tay daron waay danka ilahay gobod oo maato sameeye oo reed ilahay gobodo bes waay shadid waay gobashadaas waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay wakadalika gobodow kaas kaase oo kaliye akada yani akdu rabika rabiga gobashadiis saasi wakadalika alakdi gobodo kaas kaasi oo kaliya akdu rabbika rabiga gobashadiisaasi rabiga yani dadki oo mudinimin saadnagadan san adahabayn gobodo ida waktigi akada huwa rabo gobodaayo algura ahlalqura tuuliyaala helsho goboda walhaal hiya guradaasn haalimato ke dulma samayti ahluha helshay dulma sameeye ina akdaho akdalaahi alla gobashadiis alimun tianujiya sadidun daran waay wacan abi hurayrata radi allahu taala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qala nabiyu naaw may goolay in allaha tacaala ilaahey yagaaro ilahay masire wakayrat llahi ilahay masidow shay may buwa an yaatiya almaru gof ini lakooyo maawa lakooy xarama allahu ilahay xarimay aleyhi ala lmari gofka korshay ku xarimi in allaha tacaala ilahay ma masire min algira yalkushenay masire diidew ilahay masire wa wakayrat llahi ilahay masirshayna may buwa an yaatiya almaru gofka ini lakooyo maawa lakooy mare hoob dheer migl iblamba mare le an yatiy almar'u gofka ini lakooy a shaksig ini lakooy gofka lakooy ma wal lakooy xarama lahu ilahi xarimi aleyh ma kul shari wal ilahi xarimi ini lakooy taasa ilahay eedan diida ing manciye oo yani ilahay kuma siire reebay wa mutafakun aleyh hadiskana mutafak waay baabu ma aladigan baabay yaqulu shaksu shaksi huma kagoolaw ay baabu ma aladigan baabay yaqulu kagoolaw hu maag wayafcalu falaw hu maag man kagoolaw falaw irtakaba samaysaday maniyan canhu shay lakureebi samay wali kagoolo fadi mana baabu ma ladi yanbaabey yaqulu kagoolaw hu maaga man kagoolaw irtakaba sameeyay maniyan canhu shay laskureebi samay walaskureebi lanki sameey wali kagoolo fadi wayafcaluhu baabu ma ladi yanbaabey yafcalu falaw hu maaga man falaw irtakaba sameeyay maniyan canhu shay laskureebi samay wali fala fadi walisu goolo fadi i walisu fala fadi yanbaabey qala lahu taala ilahay may kagolay waima yanzagana hadi fasaadiyo oo fasaadiyo dhacna duro yani wa kay matalan ba waima yanzagana hadi fasaadiyo kaad kafasaadi min ashaydani nazgun oo kafasaadiyo o kafasaadiyo fastacid billahi ilahay magalwa wala kagolo fadiyo acuudu billahi min ashaytan rajim dalili waima yanzagana hadi fasaadiyo fasaadiyo min kaad kafasaadiyo min ashaydani shaydan nasgun oo kafasaadiyo kafasaadi waswasat lmukhalafati o kale ma sabaga min adafci yani wa kasaas hadii kafasaadi maha oo kafasaadi o kafasaadi fastacid magangal bilahi ilahay magangal waay waqal lahu taala ilahay may ka gora ina aladina kuwa itago obsadeen idaa masa hadi taabadahum yo daifun daaifati yani khayaalu waswas daifun yani dayfun oo dayfun iyo daaifun ku macnilay wa idaa masa hadi taabadahum yo daaifun hadi taabado ko taabado hadi taabado mis daifun dayfun waswas hadi taabado min ashaydaani shaydaan heshay waswaas kutaabog tadakaru xasuusadaan isla marki ilaahay xasuusadaaya fa idan isla marki hum yawaab mubsiruuna kuwa aragaw agga araga waay in aladina kuwa istago dhowrsadeen idaa mas hadi taabadohum ladinkas yani dayfun hadi taabado ey waswasatun waswaas hadi taabado mise daaifun waswaasyo hadi taabado min ashaydaani daaifkaaso min ashaydaani shaydaan heshay kuwaad hadi taabado tadakaru xasuusadaaya fa idan isla marki hum yo mubsiruuna kuwa aragaw وقal lahu taala ilahay may kagoolay وladina kuwi ida faclu hadi falan faaxishatan tifolhumaadi falan o dalamu dulmiyaano anfusa nafto dulmiyaan dakaruhu saayan allaha taala usaayan faاstakfaru dhaafatin dalbaayan lidunuubihim وaman ay ystakfiru dhaafa dunuba dhaafa ila allahu maahin walam yusiru daa'iman ala magin daa'iman facluyo falen walhalum yon yaclamun ogin daa'iman ulaaika kuwaas jazahum abaalmarintoodi makfiratun dembi dhaaf waay makfiradaas oo min rabin rabi jooshe kuwaas وaجaناaت beryal way تجri dareeraso min taxtiha taxta الجaناati جaناatka hoos yaalkood alanhاar webiyaal dareeraya khاalidina halku arayan fiha fi الجaناat وaنicma aجr الcاamilina an ycmal falaayan ajarkoodi nicm lahaadi qal lahu taala ilahi mere وladina ku ida faclu adi falan faxishatan tifolmaisizani walhumaate sameeya aw dalamuu dulmiyaano anfusam nafta dulmiyaano humaate sameeyan dakar u hasuusad usaayan allaha taala usaayan walifalafadi ana ilahi dose fastafaru dhaafatin dalabaayan lidunuubi dembiyaalkooda dhaafatin ku dalabaayan waman ay yakfiru dhaafehe adunuuba dembiyaal ay dhaafe ila allahu ilahi mayn walam yusiru nda iman calaamaay korshay nda iman faclu yo falen walaalum yon yaclamuuna ogin nda iman ulaaika almawsuufuna kuwaas oo laha tilmaamay tilmaantasoy le jazauhum abaalmarintooda maylay waa makfiratun dembi dhaaf waay min rabbihim rabi shoosha ku ahaati wa janaatun yalayin ulaa yani waa kay makfirahay jazahm janat way beeryaal way janaat oo tajri dareeras min taxtiha taxti ljanaati janaatkaas hoosteeda hise dareerayan alanhaar webiyaala dareerayan khalidina haal kuwarayan fiha fi ljanaati janaatkaas haliyo kuwarayan wa nicma ajru lcaamilina yani wa kay waa kuwi camal falaayan ajarkooda iyo nicma lahaadi waqaala lahu tacaala ilahay may kagolay watubu nalaba ila lah ilahi nagaba jamiican haal dhamaantin ayuha lmuminuuna muminiintin ayo lacalakum tuflixuuna likay tuflixuuna sin falaaxdan sin liibantan yani addunya wanaagsa iyonayo walisin wanaag fadaasan meelan wali oo maatan kubadbaadan falaa kaasa laray lacalakum may xaqiigigatina tuflixuuna lacalakum bikay tuflixuuna ini libasan daraadeed waan abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alay slam qaala nabiy naw may kagolay man xalafa lanki dhaardo faqala huwa manka kagol fi alifi alifi ma manka dhaartisatyero bilati walcuza er hay falyaqul yaroy laa ilaha ila allahu yaro waman qaala lanki kagolo lisaaxibi saaxibi man manka saaxibken kagolo tacaala koy ukaamilka kilagamarelankiron faliyatasadag isadageeyo walisamey fadi waligagolo fadi dalilkiso oo xadid hata ayadla sheegana lanki oo wal oo la reebi samey ama kagoolo ahi walikagolo fadi misa samey fadi lanki oo walhon samey walikagolo fadi misa yani samey fadi dalilka an nabi hurairata radi allahu taala anhu an nabiy sala lah alay salam qaala nabiy noomay kagoolay man xalafa lanki dhaardo faqaala huwa manka kagoolo fi xalifi xalifima manka dhaartisatiya bilaatiya ka dhaarday allaad walcuza sanamani min asnaami ljahiliya jaahiliinta sanamyaalshooda sanam kumid haayan kalku marki dhaaradaayan oo kale dasin ogda odaan jaahiliyahayn sanama caabudaayan sanamkaas daad iyo cuzi ka dhaaradaayan ilahay keyrshii ka dhaaradaayan kabacd waana caabudi jireen kalkun hoob ha islaamaan absho walbardiya marmarka kufokodo dhikor bilati walcuza erang mana fokashahaan manijeedan haqiiqi dhabme ilahay keyrshii kadhaad walku harimi muslimiin anagade laakin afkiisho mayn dhage marmar walaagaas oo kale dhage bilati walcuza ay saraayan kalkun lanki saas ero falyakul laa ilaha ila allahu yaro faafaahay faqaala kagool fi ali fi ali fi mang manka dhaartis kagool bilati walcuza ka dhaaraday afshay taas nagdo saas kagool falyakul hi eroy huwa mankaasoy laa ilaha ila allahu laa ilaha ilaha kalmajar ila allahu ilahi mahin saas eroy waman gaala lanki ero horta wali kagoolo goolo lan wal huma humaato samey wali kagoolo fadiyo lanki o humaato samey hasan wali fala fadin waago waman gaala lanki falo lisaaxibi saaxibi mang man gaala lankikagolo lisaaxibi saaxibi mangmanka saaxibshay balisrogngar tacaala koy uqaamirka waay waktigii hore usaamey jiren jaahiliya ahaayen kamar i wala dheeli jiren kalkun dek lanki ge getahimaysare kusoo leylaysare koy gamara dheelanays lanki saas weel maha tacaala koy uqaamirka kilgamar mis ma maag baan weeli maagan weeli dembi kadhi maha markas dadanka weeliya dembe eh falyatasadaka lili si dembi la dhaaf uqaamirka min alkamari wahuwa almurahanatu rehin landhik ala shay shay rehin landhik od royto baanga dhiibe o yani saas wala rendika ilaa marka de darka laskusiiba mana darka alkaogaade marka darke saaran macwisa saara laysaaran ah. geg walkogadiisde fras macwis daraanta dareeras normal mana kolka yani walhon waayo wal eedn humo shaydan dadka kafasaadiya ilaa hata marka dembi liska dilaw mana hadii yani hay badana yani munkar badana zuulay la zuuliyey dadankahe heer alasiya kalku yani may jare laakin macruufe eh, ho xaafido dadka lakusuubii jaray macruufe eh amiin meelo oo kamaarkaskadeel oo baalioda marto mis wakti dhadaas e adag aminka oo kale meeloha marta khatar wali dagaala kuweera marmar hata waanaata wala silay mana lamay ofkunga seede gabalki seede si wal helan lahay dharka laa kusiibide marka deg ibil shee binaanka bee kolku yani marki dan dagaalame mana ibaka koyre walhun walfaylma eh kamaarka mana waman gaala lanki kagoolo lisaacibi saaib shenger walxaarame wa tacaala koy u kaamirka kila kamaare koy lanki arag kamaarka yani taaso almurahana fahin walandhiku calaa shayin shay ma walihaado oob ambalan adntulin gadi yani waa kay hanga dhiibe roy adina tan hoob hoobsadan gadi hanga ri walaalasu macruuf alkaseel falyatasadag waay lanki saas ero dembigaasoy kaka isadageeyo rasuulka sadagi dhiiboy si dembi shay lan dhaaf masuubineed eri leefsile kubati dembi yani sadagi dhiiboy mutafakun caleyh oo busuubiha munkar ba ka dhiibo kitaab lmansuuraat